tukado khalfahum gadaalkooda wa yanhaa wuxuu kaloo reebi jiray can xikaayati bidacihim bidcooyinkooda in la sheego saasay qabaan saase dad aan aan waxa weeyaan bidcadoodiiba war ka hayn adugu inaad bartoo kale waa arrin qatar ah haddii bidcada iyagu faafiyaan oo iyagu ay sheegaan waxaa lagu qasban yahay in markaas laga jawaabo la ridiyo oo bidcooyinkoodii inta markaas la caddeeyo jawaab saxna laga bixiyo laakiin maalan dadaan oqoonin amase cudurkaas aan qabin agtoodana laga sheegin adugu inaad bidcooyinkoodii u sheegtoo tiraado qoladaas sidaasaa jirto saasayna qabtaa dadkaanna shubhadaas maba lagu soo aroorin ahlbidac meesha ku faafiyaana ma jiraan waa arrin khatar ah adugu ha barin shubhooyinku waa qatar wayanhaa waa reebi jiray bacdiga salafka ka mida ah can xikaayati bidacin bidcooyinkooda in la sheego maxaa yeelay lianna alquluuba qalbiyaalku daciifatun waa mid taag daran washubaha shubhooyinkuna khadaafatun waa mid dafid badan oo dadka way daftaan bidcadu qalbiguna sidaad moodayda maahan aad ayuu u rogrogmadaa qofkii oo shalay sunni ahaya maanta mubtadic noqon kara nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi faina alqalba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa qalbigu wuxuu ku sugan yahay laba farood oo faraha rabbi ka mida dhexdood ilaahay siduu doonu u gedgediyaa xadiid kalena nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam qalbigu inuu ka gedgadoon badan yahay dheriga ama digsiga wax lagu kariyo biyihiisu markay rogmanayaan sida ay u rogrogmadaan saas ka daranaa qalbigu isku badbedelaa nabiga sidaas darteed salى اllahu calayh wasalam min akar ducaahi waxaa ka mid ahayd yaa muqalib alquluubi habit qalbii calaa diinika ilaaha quluubta gedgediyow qalbigayga diinka aad raalliga ka tahay ku sug marka qofku waa inuusan aamin noqon uusan isdhihin adiga bidco kama cabsayde ma bidcoobaydid ma baadiyoobaydid hadduu is yidhaa waaba u dhammaatay qofkaas falaa yaamanu makr allahi ila alqowm alkhaasiruun waynu cabsi badan iyo welwal badan bidcada ka qaba oo is idhaahdaa amaad inxiraafta amaad baadiyowda oo uu sujuudda rabbi ku baryaa in ilaahay qalbigiisa ku sugo diinka uu raalliga ka yahay uuna adeegsada alfaadii nabigu adeegsan jiray sala allahu calayh wasalam yaa muqalib alqulubi habit qalbi calaa diinika shubhooyinku aad ay u dafyog yihiin dadka markaa waa inaadan dhegahaaga u dhigin wa kaana sahal ibnu cabdillaah sahal ibnu cabdillaahi atustariyu wuxuu ahaa laa yara midaan aaminsanayn oo aan arkin ibaaxat alakli cunid in loo banneeyo min almeytati baktiga xaggiisa wax laga cuno lilmubtadici qofka bidcoolaha cinda alidiraari daruurada agteeda qofka markaa naftiisa uu cabsado daruura timaado ilaahay wuxuu u banneeyey qofkii muslimka ahaa inuu baktiga cuno hadduu wax kala waayo wuxuu dhihi jiray saar ibnu cabdilaahi tustari oo a'immadii salafka ka mid ahaa qofka mubtadica arrintaas uma bannaana maxaa yeelay qur-aanka sidaasaa laga fahma liannahu mubtadicu baaqin waa mid oo gar daran liqowlillaahi tacaala u daliiluhu yidhi faman idura qofkii loo dhibaato geliyo hayra baaqin mid ahlubaqi ahoo gar daran kayrkiis xaalu yahay qofkii xalaal asagoo heli kara xaaraan aada waa ahlubaqi asagoo baaqi aan ahayn walaa caadin mid xadgudbaayana aan ahaynoo haddii uu wax kala waayey xaaraamta waa inuu nafta ka ceshadaay inuu iska dhergo ama oodkacdo shiisho maahan marka labadaas shardi ayaa loogu banneeyey waxaa la rabaa kow marka horeeta inuusan baaqi ahayn oo asagoo xalaal heli kara uusan xaaraan raadsan tan labaadna waxaa la rabaa xaaraanta qadar nafta uu ku ceshanayo ka badan inuusan ka cunin waxaa kaloo culummadu baaqiga ku fasireen qofka imaamka muslimiinta ku fallaagooba mucaaradka oo ku kacsan asagoo meelahaas wareegaya hadday baahi nafta u qabato uma bannaana yidhahdeen waana ka xaaraan maxaa yeele waa baaqi oo imaamkiiyuu ku gardarsadoo ku baxay marka inuu gaajo iskaga dhinta hadda muslimiinta abadan ugu jirtaa haddii la yidhahda bakhtigaa kuu bannaan baktigii cunaa waa ku xoogaaba fidnadiiu sii wadaa marka taasna way ku fasireen culummadu marka shiiqan laakiin isagu masaladan wuxuu yidhi mar haddii rabbi yidhi famaridura qofkii loo dhibaatogeliyo oo xaaraantii dhibdaahi u qabato ka maarmi waaya hayra baaqin mid gar daran kayrkiis xaalu yahay oo isagoo xalaal heli kara xaaraan mid aaday weeye midka baaqigaas isagoo xalaal heli kara qofkii xaaraanta aaday qofkaas weeye baaqigu walaa caadin mid xadgudbaayo kayrkiis xaalu yahay caadiguna waa xalaah eh, waxa wayaan xaaraanta intuu nafta ku ceshanayey ka badan qofka ka qaata falaa ifma wax dembiya caleyh qofkaas korkiisa ma ahaanina ilaah yidhi alaaya iqra ilaaya aayadda aqri fa huwa mubtadicu baaqin isagu waa baaqigi ilaahayna baaqiga uma bannayn bibidcati bisababi bidcati bidcadiisa sababteeduu baaqi ku yahay maxamed saal uaymiin waa tacliiqina masaladaas wuxuu leeyahay haddii bidcadiisu ay mukafiro tahay oo uu ku gaaloobay bidcada hadde waa sax taas war ma leh xalaal uma ahan qofkan mubtadica hadduu kaafir yahay xataa bidcada mukafiro kala imaan waa inuu ku gaaloobay oo mawaanicdiina meesha ay ka maqnaatay shuruuddiina la helay markaas shaki ma leh inaan loo bannayhayn laakiin hadduusan gaaloobin oon gaalnimo lagu xukmin naftu mar hadday dhibaydo looma diidi karo looma diidi karo saasuu leeyahy marka in la kala qaado wa kaanuu salafku waxay ahaayeen yatruduunahum kuwa cayriya mubtadicada min majaalisi meelaha ay fadhiyaan ay wax ku akrinayaan way ka cayri jireen ah, way ka cayri jireen meelaha ay fadhiyaan oo markii dersiga uu soo fadhiisto qofka mubtadica dee sunnada xoog badan ay lahayd markaas istaag ay dhihi jireen ama ardadaay dhihi jireen qabta bixiya sheegadan tan la la bixi jiray oo laga saari jiray xalaqada waana laga cayri jiri maxaa yeelay balaayuu qabaa balaayadaasuu ku beeraya ardada cudurkaas uu qabadsiinaya marka waxaa laga maarmaan ah in la karantiilo oo bulshada laga cayriyo si uusan cudurka u qabo wa kaanuu salafku waxay ahaayeen yatruduunahum kuwa ka cayriya min majaalisi majaalistooda kamaa fi qisati alimaam sida ku sugan qisadii imaamu maalik raximahu ullah maca man qofla jirkiisa sa'alahu maalig weydiiyey can kayfiyat istiwaa istiwaaha kayfkiisa ah, qaabka ilaahay carshiga uga sarreeyo qaabkaas ii sharaxuu yidhi ninaa weydiiyey oo imaam maalig u yimid markaasuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa uu yidhi allaha raxmaanka wuxuu noo sheegay inuu carshigiisa ka sarreeyo imaam maaligow qaabka iyo kayfka uu ila carshiga uga sarreeyo kayfkaas ii sheeg ayuu ku yidhi saasuu marka markaasuu su-aashii wuxuu uga jawaabayuu amray in la cayriyo wuxuu yidhi alistiwaau macluum kor noqoshada ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo waa masale la yaqaan salafkao dhan waa fasiri jireen mujaahid ibnu jabri ardayga cabdulahi ibn cabbaasaa fasiray abulcaaliyaa fasiray labaduba matriga bukhaarigay ku yaaleen ibnu jariiraa fasiray dhammaantood culammada muslimiintu istiwaa waa fasiri jireen weligiisna lama arag qof lama fasiro ee waxay dhihi jireen macnihiisu wuxuu yahay calaa wartafaca calaa ilaahay carshiguu ka sara maray irtafaca ilaahay carshiguu ka maray saasay u fasiri jireen marka istiwuhu waa macluum waa la yaqaanaa jaahil lagama ahan macnihiisu waa macno la garanaa alistiwaau macluum walkayfu majhuul laakiin qaabka ilaah carshiga uga sarreeyo waa shay laga jaahil yahay waxaa loola jeedaa makhluuqa ka jaahil ah, ah makhluuqu waa ka jaahil ma garanayaan allaha khaaliqa keligiisa yaqaana kayfka iyo qaabka uu carshiga uga sarreeyo waa arrin ilaah la goonin noqday waa mutashaabih mulaq ah kayfka waa mutashaabih oo mulaq ah oo ilaah uu la goonin noqdoon cid kaleeto oo garanayda aysan jirin waliimaanu bihi waajib inuu ilaah carshiga ka sarreeya in la rumeeyaana waa waajib waa waajib oo caqiidada mu'miniintay ka mid tahay nabigaaba dadka ku imtixaani jiray saxiixul saxiixulmuslimkay ku taallaa nabigu gabar loo keenay inay mu'mina tahay inay kaafira tahay si uu u kala weyddiiyo wuxuu ku yidhi ayna allah allah halkuu ku sugan yahay markaasay tidhi fi samaa kor markaasuu yidhi waman ana anugu yaan ahay markaasay tidhi rasuulullah markaasuu yidhi actiqha fa inaha mu'mina maxaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxameda rasululahi wa laga helay gabadhaas ilaahayna keligiisa cibaada u qirantaho wax alla wixii dhulka yiilay ee makhluuqa ahaye la caabudi jiray inaysan caabudayna caddaatay ee allaha waaxidkaah sarreeya ay caabudaydo nebi maxamedna ay rasuulnimo u qiran tahay sal allahu calayh wasalam laga helay nabiguna markaas iimaan ayuu ku xugmiyey gabadhan nuucaasee ahed marka alistiwaau macluum walkayfu majhuul wasu'aalu canhu bidca kayfka in wax layska weydiiyaana waa bidco qaara waxay yidhahdeen wasu'aalu canhu can اlistiwaa in la yidhaahdo ayna allah a bidcaa waana dalaal iyo baadi sababto afar arrimoodaana kutusayda hadalkaas inuu baadil yahay istiwaaha in laysweydiiyo kow shay la yaqaan weeyu imaam maalik alistiwaau macluum wey shay la yaqaan in laysweydiiya say baadil ku noqon karta iyo xaaraan ah, iyo bidco ilaa wuxuuba yidhi alistiwaau macluum waa ah, midda ugu horayda talabaadna wuxuu daba dhigay waliimaanu bihi waajib inaad rumaydo istiwaahna waa waajib shay waajib kugu ah haddaadan culummada weydiin saad ku rumaynay ila shayga waajib kugu ah waa inaad barato kadib aad caqiiday karta sowma jeedid tan saddexaad ninku xuu weydiiyey ilaa ninku wuxuu weydiiyey wey waxa uu inkirah imaam maalik kayfa istawa uu weydiiyey ma dhihin istiwaah ii sheeg ee wuxuu kayfa uma stawaa cala alcarsh alraxmaanu fas'al bihi khabiiran waa maxay uma stawaa cala alcarsh allaah carshiguu ka sara maray alraxmaanu waxa carshiga ka sara maray waa allaha raxmaanka fas'al weydii bihi ey canhu raxmaanka xaggiisa khabiiran yukhbiruka can sifaatihi waxaad weydiidaa khabiir mid ku ah oo sifaadiisa kaaga warrama allaana weydii waxay tahay lama yaqaan lama weydiiyo sowlayaa ma leh tan shanaad nabigaa weydiiyey ayn allaah allah halkuu jiraa marka waa dalaal in la yidhaha istiwaha waa mutashaabih waa dalaal istiwaha mutashaabih qofku inuu yidhaahdo lama weydiiyo waa dalaal lama fasiro waa dalaal salafkaa fasiri jiray macnihiisay wada sharixi jireen bukhaariguu ku yaallaa ibnu jariirkuu ku yaallaa kutubta salafka kitaab aan laga helayn ma jiro istawihioo la fasira sowma jeedin ayu kitaab caqiida oo ku yaalla soma jeedid laakiin waa maxay dalaalku waa kayfka waa kayfka kayfka weye wa fiihi waxaa ku sugnaa bacda jawaabihi imaam maalik jawaabkiisii ka gadaal jawaabkii almashhuuri la caanbixiyey adunuka waxaan kuu malaynaa saaxiba bidcatin wa amara bihi wa amara waa amray bihi ay biikhraajihi in la bixiyo fa ukhrija waana la bixiyey ku bixiyey ha layga bixiyo xalqada saaro waana la bixiyey wa amara wuu amray bihi ay biikhraaji in la bixiyo fa ukhrija waana la bixiyey oo waa laga saaray marka waa laga cayri jiray fadhiyaalka wa akhbaaru salafi salafka wararkooda mutakaahiratun waa mid ku fara badan fi nasrati cararidda min almubtadicati mubtadicada laga cararo wa akhbaaru salafi salafka wararkooda mutakaafiratun waa mid ku badan fi nafrati cararidda min almubtadicati dadka oo bidcoolayaalka laga cararo in dadka bidcoolayaalka laga cararo laga fogaado meelaha ay joogaanoo dhan laga fogaado kutubta salafka iyo caqiidada salafku markay ka hadlayaan aad ayay ugu fara badan tahay ayay ugu fara badan tahay waana inta badan kutubtii selafka inta badan ee caqiidada weliba ka hadasha kama marna sida badan kutubta caqiidada ka hadashoo selafka inta badan masaladaas kama marna inay sheegaan wa akhbaaru salafi mutakaairatu fi nufrati meeshaas nafra uu ku qoraayo waxaan rajaynaa nufra wey sawaab nuuntoo la godo nufra nufra a la rabaa idin qorantaha saasaa saxa fi nufrati wey min almubtadicati in laga cararo iyo wahajrin in laga haajiro maxaa looga haajirayaa xadaran liajli اlxadar digtoonaansho min sharin laga digtoon yahay oo kow hajriga waxaan idhi waa labo hajri oo wiqyaa'i ah oo qofku diintiisa iyo naftiisa uu iskaga ilaalinayo inuu inxiraafo iyo mid tacsiiri ah oo ayaga lagu tacsiirayo midka wiqaa'igaa oo qofku inuu naftiisa iyo diintiisa ka ilaashado ah weligiis waa taaganya qof mubtadica marna aamin ka noqon hana isku dhiibin qalbigaaga iyo dhegahagana hau dhiibin laakiin midka oo tacsiiliga ah oo lagu ciqaabayo taas maslaxada iyo mafaasida u khuduuca waana soo wada sheekhaana matniga noogu keenaya insha allah marka labadaasa in culammadu u qaybiyaan labadaa halkaanu kugu ishaaray wuxuu ku yidhi xadaran min sharin horta koow waa digtooni laga digtoon yahay qofku ka cabsanayo waxa weeye fidnadooda iyo shartooda shartu waa bidcadooda min sharin tan labaadna wataxjiiman hor istaagid liintishaari bidacihim bidcooyinkoodu inay faafaana la hor istaaga waa in la hor istaago lahakad la geliyo waa in la hakiyo bidcadooda inay faafiyaan iyo wa kasran jebin linufuusihim nafyaalkooda la jebiyo iyo wa kasran jebin la jebiyo marka waxa weya yaan la dhegaysan ha laga cararo waxa weeyaan lagama qaadan karo cilmi waxay noqonaydaa muraalka baaba'aya muraalka dhimanaya ilaa uu marka dambe ku dhiiga waayo xataa bidcadiisa inuu sheego ah, laakiin dii laydhaha shiiqa caalim weeye fannigaasu aad ugu sii fiican yahay waxa weeyaan ha laga qaato dhib male xoogaa masale uu ku liita waaba laakiin xoogaa taas laga indhalaabo baabka kalu aad ugu fiican yahay muashiiqa weyn khalaas isla weynaana guruura ku markaasuu isleeyahay mufti aqalaynaad tahay markaasuu ku dhiiranaa inuu bidcadiisa faafiyo gado dadkuna waa ku kadsoomayaan oo waxay leeyn cilmiga laga qaadayo lacag fadhiyo laakiin marka dadka looga digo salaanta aan laga qaadin la go'doomiyo muraalka baabba'a markaasuu isgaabina marka waana faa'iido weyn wey cudurkii faafay waa la hakiyey cudurka asaga dhan in la cirib gooyo iyo in la hakiyo labadaba waa maslaxo waana midda nabiga loo soo diray sal اlahu alيه sharta in la erigooyo la suuliyo ama la yareeyo ah, nabigaba intaasa loo soo dirayba ah, in masaalixda la siyaadiyo ama intii jirtayna la ilaaliyo shartana waa in la ciribgooyo ama la yareeyo hadba midii la awoodo labadaas mid marka koow horta bidcada faafayda inay hakad gasho oo la joojiyo waa maslaxo weyn in asaga sida loo tacsiirayo marka dambe uu ka baxana waa ciribgoynti labada faa'iida marka in labadaba la gaara laisku dayaa hadaan la wada gaari karinna waa in intishaarka la joojiya tanaa sii khatarsane marka wa taxjiiman hor istaagid liintishaari bidacihim bidcooyinkooda faafiddeeda la hor istaago iyo wa kasran jebin linufuusi nafyaalkooda la jabiyo xataa tadcufa kay tadcufa si ay nafafyaalku uga daciifto can nashri اlbidaci bidcooyinka la faafintooda waa jabaya marka la go'doomiyo weliana mideeda kale welianna fii mucaasharati sunniyi sunniga la noolaashadiisa lilmubtadici uu la noolaado taskiyatana ku sugan lahu mubtadicay taskiya ugu sugan tahay ladalmubtadi'i qofka bilowga agtiisa iyo walcaamiyi qofka caamiga haddii qofkii sunniga ahaa mubtadica la saaxiibo iskala socdo darsiga ka dhegaysto qofka caamiga iyo qofka bilowga waxay leeyihiin waa caalim caalin waa qofan bal qabin waa kuwaas culmmada ahlu sunahaba la socotaba waa ku kadsoomayeen marka waxay u tahay taskiya iyadoo la taskiyeeyey ka dhiganta hadaad la noolaato adoo taskiyeeyo yidhi waa caalim diinkaa laga qaatay ka dhiganta hadaad la socoto salaamaydo la socoto darsigiisa dhegaysaydo marka khalaas waa taskiyo adoo taskiyeeyey marka diinka duintiisa aad ka qayb qaadato wuxuu yidhi shiiqu walcaamiyu caamiga mushtaqu waxaa laga soo qaatay min alcama indhala'aanta fahuwa caamigu biyadi man qof gacantiisu ku sugan yahay yaquudu hogaaminaya haaliban sida badan sida badan marka qofka hogaaminayo gacanta iskaga jira haddaad marka adiga oo uu qof sunniya kuu yiqiin oo uu wax kugu dayanayey uu ku arko adoo mubtadicadii ag fadhiya khalaas adaa u taskiyeeyey marka habaqoodu ku dhacaya meeshaas uu yidhi waalcaamiyu mushtaqun min alcama ishtiaaqaas ishtiqaaq iska macnawiya inuu yahay mooye midkii luqawiga aha maaha sababtoo ah sawaabku wuxuu yahay waalcaamiyu mansuubun ila alcaammati aladiina hum khilaafu lkhaasati sidaas weeye waa mansuub waxay leedahay waalcaamiyu mansuubun ila alcaammati caamo a loo nisbeeyey aladiina hum khilaafu lkhaasati ee ka soo khaasada dadka waxaa loo qabiya caama iyo caama waa dadweynaha waa dadweynaha khaasana waa culumada waa culummada marka mansuubun ila alcaama aladiina hum khilaafu اlkhaasa marka min alcumuumana laga keenay min alcaama lagama keenin cumuum iyo shumuula laga keenay cumuum iyo shumuul a laga keenay ah, marka halkay markaa jahligu uga jira cumuumka ee wuxuu uga jira dadweynaha haddii la yidhahda caama iyo khaasa la kala qaado culummadii laga saaray dadweynuhu cilmi uma badno ah, dadweynuhu jahliyay u badan yihin ah, boqolkii mir xataa culuma lagama helo dadka mog boqolkii mir haddii laga helo dadka dhan waa wada hagaagi lahayn bal kunkii mid lagama heli karo dadka kunkii mid culuma lagama helo dadka haddii kunkii qofba culummo laga heli lahaa dadku waa wada islaaxi laha culummadu marka waa dad aad u yar soo ma jeedin waa dad aad u yar ah, macnaha waaqicaan annagu ku noolnaan ka hadlay soo ma jeedin marka sideed weligeedna culummo iyo marka la ydhaha caamo waxaa fara badnaa caamada caamada badneed de annagu xaalkeenu iska badaa xaalka iska khatara weeye laakiin weligeed culummo iyo caamo caama badneed caama badneed marka sidaasaa jahliga waa ku badan yahay caamada waa ku badan yahay wanaraa waan aragnaa uu yidhi shiiku fii kutubi lmusalax kutubta musalaxulxadiidka wa aadaabi alab kutubta aadaabu alabka wa axkaami aljarxi watacdiid kutubta ka hadasha axkaamta jarxiga iyo cadaalad ku-xugminta waxaan ku arkaynaa alahbaara ahbaaraan ku arkaynaa alahbaara wanaraa fii kutubi musalax wa aadaabi alab wa ku arkaynaa fii haada arinkan ka hadlayda ah, waxaan ku arkaynaa akhbaar oo arrintan ka hadlayda oo ah albidac inaan wax laga qaadan oo laga fogaado akhbaar badan oo ka hadlayda aan kutubtaas ku arkaynaa wey hmm, kutubtaas aan ku arkaynaa fa ayuha daalib ardagaano kun waa inaad an noqotaa salafiyan qof salafiya waa inaad noqotaa salafina horaan u sharaxnay oo darsi dhanaan aad ugu dheeraannay marka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa kun calaa ariiqati saxaabati wataabiciin loolama jeedo koox urur ah oo salafiyiin la yidhaha ka mid noqo loolama jeedo ah, kooxdaas ayaga laftirkooda waa la salafiyiin noqda ma tidin ah, salafi noqo macnaheedu wuxuu yahay dariiqii saxaabada taabiciyiinta atbaacu taabiciin raac wey laakiin urur gaar ah oo dhisan oo nidaam gaara leh oo madax gaara leh oo waxa weeyaan istilaax gaara leh oo sidaas koox ku ah oo salafiyiin la yidhaa kuwaas ma lagula jeedo lagugu yeeri maaye kuwaas iyo adiga dhammaan waxa laydinku yeera inaad salafiyiin noqotaan salafiyiin kuwaasu maaha ah, salafinimadu waa inaad raacdo dariiqadii salafka salafkana waxaa ugu horeeya waa saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin quruunu mufadala saddexdii qarni oo qayr ka badneed oo nabigu u markaati kacay saddexaas dariiqooda ku dhac wey fa yaa ayuha aalibu ardagaanow ku noqo salafiyan qof salafkii loo nisbeeyey noqo salafigaasoo calaljaadati wadada dhexbartankeeda ku sugan jidka dhexbartankiisa jidka xaqa siraadka mustaqiimka waa inaad dhexda uga suganta waa wasadu dariiq waxdar ka digtoonow almubtadicata mubtadicada ka digtoonow an yaftinuuka an an yaftinuuka inay ku fidneeyaan ka digtoonow fainahum mubtadicadu yuwadifuuna waxay shaqo uga dhigayaan yuwadifuuna waxay uga shaqaysiinayaan liliqtinaasi ugaarashada waalmukhaatalati gabraarsiga subulan wadooyin ayay shaqo uga dhigayaan wadooyinkaasoo yaftaciluuna ay ku samaynayaan tacdiidahaa wadooyinkaas la falidooda bilkalaami hadal hadal almacsuuli oo malab la mariyey wa huwa malabkooduna casalun waa malab maqluubun gadaal loo gediyey fa innahum mubtadicada yuwadifuuna waxay shaqaalaysiinayaan oo ay shaqo uga dhigayaan liliqtinaasi ugaarsi waxa weyaan qofka ugaar markuu raadsanayo xayawaankaas duurjoogta xalaasha soo qabtsan raba soo maahan waxay rabaan waaxid sunniya inay tartiib u soo qabtaan oo ay bidcadooda ku soo daraan waa ugaarsanayaan marka xalaqaadkay joogayaan masaajiday fadhiyaan waxa weeyaan hoosay meeshaas midba maray qabanayaan laabkay la gelayaan meeshaasay ay ku fidnaynayaan soo ma marka mid mid fidnoobayaan aan maalin dhexe aan weydiiyey warxaa niyahow bal waran adiga fidnoobay musiibada kugu dhacday saa lagu helani waxaad ii sheegtaan idhi wixii ahlu sunnuhu kuu sheegeen hal mas'alo oo qaldan ma ku aragta oo hadda markaad fidnowday qoladan ku fidnayda ma ku tusin markaas yidhi maya hal mas'ale ima tusin oo aan ku qancay oo ay masaladan ahlu sunnuhu sidan ka qabaan waa qaldantoo sidii saxdayd waa waa garta maxay ku tuseen niyo wax ii shideen video ii shideen aad ii kacshay oo dareenkayga badelayo markaasaan u bogayn ayagii dhammaa hadda waa intaas intaas duruus uga intaasaan kecdayo hal masalana hal masalana ah, de shay waxaan ku idhi haddaadan marka hal mas'alo oo diinkii lagu sheegay la waayo qaldan diin saxaad haysatay markaa sax iyo qaladaana jira soomaa markaanaad markaa lunsantay somaa alle markaan lunsanayo marka waa lays ugaarsaa midba maraa lala baxaa soo ma jeedid liliqtinaasi ugaarsi iyo walmukhaatalati gabraarsi mukhaataladu waa maxay qofka ugaarta ugaarta markuu dilana ugaarku kuu istaagima haddaad soo aaddo waa kaa carara ugaar marka la rabo in la qabto qofku waa isgaabinaa tartiibna waa u socona qajafta xataa shanqar yar oodan adigu dareemin ugaarku maqla markaasuu carara marka ugaarka socodka tartiiba ah, xataa qaarka oo aad ugu taquusay qaarka ugaarta loo qabto waxay samaynayaan geedu isku xira isaga dhan geedo qoyan uunta soo jaro uu dhammaan korkiisa ku xira marka geeduu mooda qofku marka ugaarkuu fiirina ugaarku markuu daaq maago uu geed cunaa waa uu socaa markuu madaxa koru qaadana waa istaaga marka ugaarku ka carari maxuuse le waa geed wax meesha ka muuqda tartiibtaas uu soconaa waa dhuumanaa waa foorarsanaa marka uu meel uu wax uga dhufa kala tago uu marka wixii uu ku dhufa rabay ku dhufana hadduu xabad aheed hadday fallaar aheed adba wixii uu wax ku dhifan rabay ugaarkaas la iska qaba maahane marka socodkaas oo tartiibta uu u soconayo oo dhuumashada oo uu ugu dhowaanayo ugaarka socodkaasaa laydha mukhaatalada marka gabraarsi wey fainahum mubtadicadu yuwadifuuna waxay ku shaqaalaysiinayaan liliqtinaasi ugaarsi iyo walmukhaatalati gabraarsi subulan wadooyin wadooyinay shaqo uga dhigayaan wadooyinkaasoo yaftaciluuna ay ku samaynayaan tacdiida wadada la falideeda waxaa la idhahdaa dariiqun mucabadun ay mudallalun wadada marka aad loo falo oo macnaha cagtu ku badato oo wada oo toosay oo baxday ay noqoto waxaa la idhahdaa dariiq mucabad ah waa mudallal waa waddo la falay marka tacdiidka waa wadada la jilcinayo la marayo la bixinayo yaftaciluuna waxay ku samaynayaan tacbiidda wadada lafalideeda bilkalaami hadal hadal almacsuuli oo la malabeeyey marka bidcada qofka ay rabaan inay ku qanciyaan maahan inay leeyihiin nabil ma roona lamana raaco dariiq saxaabana waa kaaga yeeraynaa annagu mubtadicadii aan hadhihi maayaan saas day yidhahdaan dadba ma arkeena mogta waxa weeyaan waxaa la leeyahay anwaara la rabaa qalbigu nuuraa la rabaa waxa weeyaan marka meeshaan anwaaraa taalla qayraa yaalla waxaa layskaga dhiga marka wax oo wanaagsan ah, meesha khayr badana yaalla waxaa taalla waxa weyaan quluub noolaatay waxaa la rabaa qalbiga hadda waa qalada qalbiga in la qooyo waxa weeyaan waa sida wax loogu sheega marka wixii waa loo qurxina warkiyaa la qurxina zukhraf alqowl wey markaasuu sheikh wuxuu ku yidhi wahuwa malabkoodu casalun maqluubun malab la dabagedi wey gadaal u akri casal maxay noqone la sac noqon me lasacan macneed waa maxay waa qaniiyo qaniyo weeye abeesaa ku cunayda warna mahaydo adna waxaad moodaa malab inaad dhuuqaydo waa lasci casal marka gadaal u akri lasci soomaa lasaca lasaca waa qaniino weeye bahala qaniinay weye qofkii marka wuxuu ku le war waa malab dabagedisan wuxuu adiga waxaad moodaydaa wax macaan hadalka quruxda badan iyo booyinta iyo waxa weeyaan madaxa la ruxaaya iyo waxa weyaan ah, xamaasadaasaad waxaad moodaydaa in meesha nuur yaallo laakiin marka dambe suna kugu maan baala ku abeesaa ku untay maray ku soo ridato waa ku soo ridan suntii baalka waa kugu maqanta waa ku jirtaa aduna waxaad moodaa malab meesha in lagu cunaayo wa huwa casalun maqluub wey iyo wa huquuli damci ilinta daadashadeeda madaxa la ruuxaa ilinaa la daadinaa laguma yaqaano xaqa ilintaadat xaqa waxaa lagu yaqaanaa daliil markii daliilkii ay waafaqdo haddaad ilimayday kadib waa fiicanta laakiin masaladan waa xaq iyo waa baail qofkaana booyay laguma garto qofkood waxaa dhacda asagoo xaq ku suganna waa booyi karaa asagoo baail ku suganna waa booyi karaa marka booyinta adigu daliil ha ka dhigin ah, qofkii ahlu xaqa waa booyi kara salka waa booyi jireen qaar badan qofkii ahlu baailna waa booyi kara khawaarijta wax la booyin eg lababa aragba soo maa ah, marka booyinta qaar badanna booyinta waa beenbeen qaarna waa ka daacadba ah, khawaarijta weliba daacaday ka eed ma ahayn kuwa hadda joogo oo kaleeto maaragtay oo qubuuriyiinta oo qaarkood been ah wax booyina lama arka dadaa la dagi raba hmm, waxaaba dhacday hadda ka hor xadro inta habeen isku dhacday ad iskugu dhacday ah, ah, nin soo dhacay xadradu bahashu markay baxdo waxa weya qofku waa jidboona ama waa burura saad u taqaano ah, markaasu dhulka isla dhacay isla dhacay marka laba meeshaan taagno waryaa reer hebel hadhow waa awliyana laleeyahy qofkaa jidbooda reermel waa ujeedaa hebela yaalle ama dhacamo ama anugu aan dhaco ku yimi laa ilaaha ila alla marka fiir middaan ayu tashaayan waa been sooma jeedid kaas waxaa dhacda inuu bururay daacad ka tahay ha waryaa reer hebel ha hebelaa yaalle sooma jeedo ha waryaa ama dhac ama aan dhaco uu leeyahy laa ilaaha ila allah ha markaasuu dhulka isku dhufaa hadda waryaa hebel waa awliyo walilaah alilaah marka been been waaas marka waxaasoo kaleeto in lagugu dago sax maaha subxaan allah subxaan allah dhacayna waa iska bururay miskiinka waa iska bururay adigana taa waaba ka lidata waaba beenba waa iska been marka waxaas in lagugu dago maaha xaqa daliila lagu yaqaan iyo wa huquuli damcati ilinta daadashadeeda iyo wa xusni اlbizati bada a wa xusni اlbizati hay quruxdeeda Ah, qofka waxa weya intaad cad laysku qurxiyo quruxdana waa la ogolyahay waa soo marnay laakiin quruxdu daliil maaha qofkiioo qaldan la isqurxi kara soo maha in qofka culummada isqurxiyo oo lebis fiican qaato waa soo marnay masalada cumar ibnu khataab hadalkiis waa soo qaadan laakiin quruxda qofka keligeed ma waxay tusa inuu toosan yahay ma tusaydo intaas w wax lagaga diga waa weyn soo qaato waxa weyaan cimaamad weyn madax ku xirto mid kale garabka saaro isaga dhab cajaa'ib waxaa is leedahay waa mid weyno caalim weyn intaas xaq laguma garto qofku waxa weyn isagoo ahlu xaqana labis fiican waa qaadan kara isagoo ahlu baatilana waxa weyn waa qaadan kara soo maaha marka intaas daliil aduu ha ka dhigan daliil ha ka dhigan xaqa daliila lagu gartaa iyo wa xusni lbisati hay-ada quruxdeeda iyo waliqraa'i boorin dadka lagu booriyo bilkhayaalaati aan waxba ka jirin ismoodsiis ah iyo wlidhaashi maan wareerin bilkaraamaati karaamaat lagu maan wareerin dadka shiikha saasuu yeelay hadda kahor saasuu yidhi hadda waxa weyn kahor meeshaas ardaygiisoo jooga ayaa shiikha khilaafay markaasuu isla markii wuxuu maqlay wariyaa joog waa laguu jeedaahe maanta or waxaa la akhrina karaamadaasa lagu arkay hadda kahor hadda kahor saasaa lagu arkay hadda kahor la yidhi hadda kahor cada soo duulay markaasaa shiikhuu yidhi ha cararinina anaa ku aade geedihiiya farda iyo wada qori noqday markaasa cadowgii caraneen marka waxaasaa la akrina maanta waaas marka waaas xaq laguma garto daliil laguma garto waaas ah, ayadoo la oomiye halkaas la maraayo biyaha soo daacay marka waaas waxaasi daliil maaha daliil maaha waaas soo ma jeedi daliil maaha waaas iyo walidhaashi maan wareerin bilkaraamaati karaamaad laysku maan wareeriyo iyo walaxsin eydii gacma leefleefid waxa wayn safa loogu jira gacantiisa la leefaya wa taqbiil اaktaaf iyo garbadhunkoosho garbadhunkooshada marka iyada waa soo marnay sheekh maxamed saali cuthamiin oo leh haddii qofku maruu safar ka yimid iyo saas oo kale ay tahay dhib uma arko wuxuu ku yidhi wamaa waraa'a daalika intaasoo dhan gadaalkeeda maahan waxaan aad u jeedo ilinta la daadinayo khayaalaadka karaamaadka laga sheekayna gacmo leefleefidda waxa ka dambeeya wax kale maahan ilaa waxamu lbidcati bidcada jankeedii maahane waa jankii bidcada Ah, gabadhii uurka leheedaa jamatay wax ma maqashay waxamati lxublaa adacaama kada gabadhii uurka leheed waxaasay jeclaatay gabadha uurkale markay shay jeclaato a lahaa waxamati xubla waxamad marka waa gabar uurle waxa ay jeclaato waa jacayl nuuc gaara ah marka waa jacayl waxamku laakiin waa jacayl oo dhan maaha ah, gabar uur laha waxa leh daabay jeclaatay ama waxay jeclaatay wax cuntaaho sidaasa marka taasa waxaa la yidhahdaa waxam marka waa jamatay dheh wamaa waraaa daalika intaasoo dhan waxa ka dambeeya maahan ilaa waxamulbidcati bidcada jankeedii maahane iyo wa rahajulfitnati fitnada boorkeeda rahajuna waa ubeerka wa fitnada boorkeeda waa boor isku qarin waxaan boor isku qarin wey boor isku qarin wey fitnadaasoo yaqriswa uu ku tallaalayo oo ku beerayo fii fu'aadika qalbigaaga fitnadaasoo yaqriswa uu ku beerayo ku tallaalayo fii fu'aadika qalbigaaga oo wayactamiluka uu kaaga shaqaynayo fii shiraakihi shamaagtiisa ama shabaqiisa shiraaga waxa weya shamaagta lagu ugaarsado shabaqa lagu ugaarsadan waa la yidhahdaa kabta suunkeedana waa la yidhahda ah, kabta suunkeedana waa la yidhahda wayactamiluka uu kugu shaqaynayo fii shiraakihi shamaagtiisa fawallaah ilaahay baan ku dhaartay uu yidhi shiiku laa yasluxu uma suubado alacmaa qof indhoole ah, oo uma suubado liqiyaadati alcumyaani indhoolayaal inuu hogaamiyo qof asagu caami a fiiri alula weli soo daahira wey isagoo kale lama arag saasuu ahaa jiray waxa weeyaan shiiqiisii markii uu ardaga u ahaa farduhu u ilaali jiray isag waxba ma akrisa jirin ardadu darsiga uga heli jir hadda maa ku soo celiy haddeera xaraf ma yaqaano haddeeraba logiinuusan xaraf oqonin ku xabad qofa noqon maxaa luu lehay adigana marka fardaha ilaali ama beerta fal darsiga dhegaysan marka dama ada ardada ka cilmi badanaya weligeed lama arag waa been ha deertaan kaalay farda ilaaliya cilmi yeesha macnaha fardaha haddaad ilaalaydo in cilmi barata laakiin fardaha kaliyahan shiika uu ilaalina saasaan cilmiga ku xambaara weligeed lama arag nebi maxamed sal allahu alay waslm labaatan iyo saddex sano ma la bari lahaa haddii farda ilaalin lagu helayo haddii qof qalbiga habeen madow looga shubaa nabiga lagu shubi laha sal allahu alay waslm saddex iyo labaatan sana macallin baraay oo malku jibriil ah soo ma jeed malku jibriil ah baray saas daraaddeed nabigu inama alcilmu bitacalumi cilmi dariiqa lagu gaara dariiq kale maaha waa in la barto saasuu le nabigu sal allahu alay slm ana waxay leedaha beerta sheekha loo fari jiraa lagu bartay been badan marka waa been ata beerta inta u fasata cashar dhegaysatay waa gooni mogta kama hadlayno laakiin casharka marka la akraa beerta aad hadhow ardada adaa ugu soo celi doono darseed ah, kuu dhegaystay adaa ka fiicnaana aduu dhegaysamaysa waa lagugu shubaa waa been waa been waa ilaahay in looga cabso dadka la khiyaanina la rabo laa yaslixu lacma indhoole uma subaro liqiyaadat lcumyaani indhoolayaal inuu hogaamiyo iyo weyshaati inu hanuuye indhoole inuu yidhahno keena anaa dariiqaynu tusaaye indhoolayaal kale goda iskula dhacaya ka warran indhoole hadduu yidhaahdo marka dad indhale aan idin hogaamiyo soo kama sii darno marka qof bidcoolaa isagaa indhoolaa qalbigiiya madoobaaday sunnadii nabigu ka indhalaa yahay adiga marka hadhihin dariiqa jannada i tus intaas way warka o dhan isagaa ka indhala dariiqii jannada hadhihin marka Ah, dhib male xoogaayan ka faa'idaysaa xabad ku tarima wa ama alaakhdu in wax laga qaato can culamaai sunna culammada sunnada in wax laga qaato miya falcaqil casala malabka leef walaa tasal qofnaa weydiin taas waa malab malabdaada haddaa aragta ma la leefi karaa miyaa ha geed cidlahaad aragtayo malab ka daadanaa ee eh, malab <laughs> lama weydiin waa la qaataa soo sunnada waa ka qaadataa marka waxa weye culimmada bidcadaad iska ilaaline qofka kun shiiq xataa waa kara caalim sunni adiga labadii shardiyaad ku dhegi alcilmu ah, wاlamaana qofkii labadaa sifole cilmigaaga ka qaado ah, qof ammaano leh oo diintiisa ka run sheegaya aqoonna u leh dariiqii xaqaha markaad aragto ka faa'iidayso qofna ha weydiintaas wafaqaka allah ilaahay ha ku waafajiyo lirushdika adiga lagu hanuunintaada litanhala si aad uga cabto min miiraahi nubuwa nabinimada dhaxalkeeda si aad uga cabto saafiyan xaal uu saafi yahay dhaxalkaasu wailaa haddaan sidaas la yeelayn oo ahlu sunno meelay joogaanba in cilmigii laga qaato waxaa dalaal ah ahlu sunnihii in la kala qoqobo oo shiiq walbaaba koox ardaho yarnta meel ku xaraysto inta kale uga digo oo yidhahda waxaad aniga ahayn waa mubtadico iska ilaale kaas ka carab kaasna ka carab kaas waa kooxaysi iyo ururaysigii shareed wey ah, mubtadaco iyo ahlu sunno isku mid laga dhigana waa dariiq shaydaan maxaa sawaabkiiya mubtadic meeshaad ku aragta ka carab ahlu sunnana meeshaad ku aragta malab weeye ka qaado sidaas weeye dariiqa xaqa dadkuna waa saddex qof waxa weye wuxuu rabaa walaha iyo barahuba inuu baaba'o sunnada iyo bidcadana isku mid laga dhigo oo la yidhaahdo aan qof kaleoto wax akhriayo ka akhriso waa dariiq ibir ah waa dalaal qofna muxuu rabaa sunni iyo bidci isku si uu uga digo ah, asaga un rabitaankiisa qofka waafaqa ahluxaqii qof alla qofkii asaga siduu rabay aan ahayn wuxuu leeyahy mubtadic way ka carab maftuun waayo ka carab ahludalaal way ka carab ahlushar waayo sunni iyo bidci isku si uga diga bal sheekh maxamed saali uaymiin mar horena waa baraarujin wuxuu sheegay markay sidaasoo kale u fidloobo qofku xataa mubtadicada ka hadli maa ahlu sunnaha bisuu ka hadlo ah, isla halkan sharxaan ku soo mar ah, ina daalaatayn kale maaqa ahlubidci kahadlidiisa o dhan baa iska dayna ah, wuxuu seefta u sitay ahlu sunnaha soo ma jeedin kaasuna waa mid shareer ma garat waa mid shareer cadow wax ka qaban maa laakiin sunnadu seef ku yahay wuxuu seefta u sitaa waa xaq maxay tahay xaqii ahlulbidac ka fogow ahlu sunna waa malab da'ayayay ku dhaafi meeshaad ku aragto qof kastoo sunniyaho caalim aho cilmina leh sunnana leh meeshaad ku aragto walaasho soo dhowayso jeclow garab istaag ka qaado u faa'iide sidaasaa sawaabkiiya in lam yufcal daalika haddaan saas la samaynayn falyabki ha u booyo calaa diini diinka man qofkii kaana ahadee baakeen mid diinka u booyi laha diintoo musiiba ku dhacday qofkii ilinu ka keeni laheed mar haddaan dariiqaas la marayn waa inuu booya diintii musiiba dadkii ku dhacday muslimiintayda diinkiiyo fidnadu ka gasha haddii ahlubidac iyo ahlusunna isku mid noqdeen oo laga wada qaadanayo amase ahlubidac iyo ahlusunna isku mid noqdeen oo laga wada digaayo waa musiibo marka haddaan sidaas diinkii musiibaa timid dadkaasna diintooda musiibadu ku dhacday ah, diinka xaggooda fidnadu uga dhacday dadka noocaas marka qofkii diinka murgilaha ka murgowe wamaakii dakartuhu laka aan kuu soo sheegay shiiquu yidhi huwa arinkaasu fii xaali sacati waa xaaladda waasixaanshada iyo walikhtiyaari doorashada arrintaanaan kuu soo sheegay oo dadka saas la yskaga kala shaandhayna waa markaad heli karto diintaada xalaqaad aad ka barato caalim sunniyahood heli karto oo diinta aad ka qaadato oo saas loo kala duwe karo taas waa markaas markaan ku leeyahay amaa in kunta haddaad ku sugan tahay fii diraasati nadaamiyatin diraasa oo nadaamiya jaamacadihii macaahiddii haddaad ku sugan tahay laa khiyaara wax khiyaarana laka kuma sugnaan jaamacaddan macadkan ayagaa asaatidadooda doorta mid walba shahaadadiisay ku qiimeeyaan mid walbaa naadi ugu qoran yahay adiga khiyaar malhid waxaana jira wadamo badan oo muslimiinta ka mid ah oo meel diin laga bartaaba aysan jirin ilaa macaahidda jaamacada maana oo bataatanba aan xalaqaad lagaba oqoonba qofkii yidhahdaa qof waddankaasoo kale jaamacad dhigan maa macnaheedu waxa weya wax diina bara maho lamid noqona hadduu qofku yidhah waana aarka maanta wadamada muslimiinta inta ugu badanba waa xalaqaad lagama helo sida badan soo jeedin khiyaar malhid marka waa ku qasbantahay soo maaha ama waxaa dhacda xalaqaadki waa la heli karaa laakiin warqadaa wax lagu shardina waxaa dhacda diinkaaga inaad akhrido laguma ogolo ood ummaddii anfacdo oo ummaddii wax tarto oo shahaadaad haysan shahaada inaad haysataa ka fadhiisa ummadda lagu leey marka shahaadadiiyaa wax kaaga xihan waad u baahata soo markaas haddaad tidhaahdo mubtadica jaamacaddan ku jira waa ka cararaa aduguna waxqabadkiio dhamaad ka carare soo maaha markaas iyo warqadii iyo wixii dhamaad ka carare mar haddaadan khiyaar lahayn faaxadaar ka digtoonow min mubtadica horta oqoonso mubtadica maadada uu kugu leey waa inaad taqaan ama caqiida ha dhigo ama luqa ha dhigo mubtadicaan ustaadkan mubtadica jaamacadda ama macadka wax ka dhiga waa inaad horta oqoonsataa oo laazimay kugu tahay markaad oqoonsato ilaahay horta ka magan gal ha iska soo aadaynin markaad soo socoto ilaahay bari ilahay shartiisa inuu kaa ilaaliyo ilaahay inuu fidnadiisa kaa ilaaliyo adoo ilaahay baryay soo fariiso dhegayso wixii imtixaana lagaa raba wixii imtixaan lagaa rabaaho wii haddada dhegaysaday waxaad ku jawaabto male warqadaadna meesha u fadhida wax ka qorqoro wax dhegayso markaa taxriifka aragtana labaad midta inaad leedahay cilmi iyo karti aad ku jawaabto iyo inaad tahay qof iska daalib bilow ah cilmi haddaad leedahay barta fasalka dhexdiisa waa uga jawaabtaa haraxu inuu kugu sheega cuaymiin halka waa uga jawaabtaa oo tidhahda ha fidnayn ummadda ardadana ha fidnayn ustaad maahan sidaas arrintu sidaasaysan u ahayn wadaliilu kadaa shubhadiis aad ka jawaabto aad u gargaarto diinka alle waana waajibay kugu tahay ah, man ra'a minkum munkaran falyuqayiru biyadi fain lam yastaic fabilisaani gacanta ma awoodido adigu uma talidi jaamacadda ustaadka miyaad ka ciri kartaa fasalka waa maya laakiin carabkaad awooddaa haddaad awoodona ilahay kugu cafima haddaad ka tagto ma awoodid oqoon uma lihid oqoon ma lihid qof iska bilawaa tahay haddaad hadasho waxba dhacdaba inuu baadilkiisa inta aad u sii sharxo uu ku qanciyo ardada oo aad noqoto qof baadilkii u gargaaray xaqiina hoojiyey markaas culummada oqoonta uleh baadilkiisa inta soo calaamadee soo qorqortay ama soo duubtid haddaad awooddo waa inaad keentaa ood culummada u sheegtaa aad isleedahay waa ka jawaabi karna ood tirahdaa ustaadkaas oo jaamacaddaas macallinka ka ah ayaa dersigan dhigay waana kan isagoo duuban khalaas marka ciddii ehlu markaas ka jawaabto marka saasaa loo kala qaada saasuu u sheegayo sharax daad marka shartiisana ilaahay ka maanga faahda ka digtanow minhu mubtadican maca alisticaadati adoo ka magangelaya min shari shartiisa halkaas nusqooyinka gobol waxaa ku qoran adoo ka magangelaya shartiisa hmm. lafdi dheeraadaa ku jiraahay bilyaqdati baraarugsanaan waa inaad qof baraarugsan tahay halkaas waxbaa ka maqan nusqooyinka gobol maca alisticaadati adigoo ka magangelaya min shari shartiisa bilyaqdati baraarugsanaan min dasaa'isihi waxyaalaha uu kuu qarinayo oo bidcooyinka aad ku baraarugsan tahay calaa xaddi qowlihim hadalkii ay yidhaahdeen carabtu ijni himaara miraha guro wa alqi lkhashabata fi naari qorigana dabka iskaga tuur ah, haddii aad aragto laan timir ay ka laalaado qorigaa ku jira waa ka tegaa sax maana mogta midhahaad ka gurane qorigana dadka iskaga shide mubtadica markaa wixii faa'iido leheed waa ka qaadane bidcadiisa iyo dasaa'ista uu kuu dhexgelinayana waa iskaga tuure qashinka marka sidaas yeel markaas marka intaasaa ka maqan nusqooyinka gabad bilyaqdati min dasaa'isi calaa xaddi qowlihim ijni himaara wa alqi lkhashabata fi nnaar walaa tatakaadal ha ka hoogin oo ha ka qadin can idalabi marka oo haddiiba maalan waxbarasho kaleba waddanka ma jirto waa macaahid iyo jaamacado daadan baran oqoontii o dhan waad ka qaday amase warqadiya kaaga xihan oo aadan wax badan aadan diinkaaga iyo dacwadaada u qaban karin daadan helin ha ka cararine iska ilaaliyo shartiisa ka digtoonow wuxuu yidhi shiiku fa akhsha waxanba ka baqaa an yakuuna inuu noqdo haadaa takaadulkan min atawalli cararid yowma zaxfi maalin muslim iyo gaaldagaalamaya cararidii la cararay asabca almuubiqaat todobadii wahalaagi jirtay ka maanta muslim iyo gaaldagaalada in la cararo haddii meeshii aan tacliim kale ka jirin oo tacliimta oo diinta laga bartaa ay tahay macaahidda iyo jaamacadaha ka cararto tira mubtadaca weeye waxna ka baranma mid sunnigana ma heli karto ood aaddo amase waxa weeyaan dacwadaadii iyo tacliimtii aad bixi laheed ku xihan warqadiina meel kale kama macad sunniya ma jiro hadduu macad sunniya jiro mid mubtadacan wax ka qaadaa ma banaano jaamacad ahlusunnada jirto jaamacad ahlubidc ma bannaana xaalad daruuraa laga hadla daruurana waxay timaadaa waa in la waayo dariiq bannaan daruuro sideeda laba shardiyay leedaho waa in la waayo waxaan xaaraamta maahna wax kaloo xalaal ayagoo jaamacad sunniya macad sunniya jiro ma bannaano ahlubidc inaad ag fadhiisato shardiga labaadna waa in lagu gaarayo dantii la rabo labada shardi wey marka haddaysan jirin macad suniya iyo jaamaca suniya meel kaloo diin ka barata aysan ama waa la helaa meel diin laga bartay waxaan la helaynin asbaabta dacwadaada aad hadhow ku gudbi laheedaadan helaynin markaas daad ka cararto yowma zaxfi qof cararay inaad soo gashaanba ka baqaya hoy oo dunuubtii waaweyneed ku dhacay faksha waxaan ka baqaa an yakuuna inuu ka mid noqdo haadaa min atawalii cararin yowma zaxfi la cararo famaa calayka korkaaga ma ahaanin ilaa an tatabayana inaad caddaysato maahane amrow mubtadica arrinkiisa wa tattaqiyo aad iska ilaalido sharahu shartiisa wa takshifa aad faydo sitrahu asturkiisa bannaanka waa inaad soo dhigto bidcadiisa waxa uu sharxaayo oo tidhahdo hadalkaas uu sheego bidco usuusha ahlusunnuu khilaafsan yahay daliilna sidaasa u ah cardada aad uga digto balaayadiis aad bannaanka soo dhigto saasaa lagaa rabaa wa min nadfulibdiya laga kale kikisha la rifo saata loo qabto tinta la gooyo tintaas marka waa yartaa kadib waxyaalaha yaryaroo dhanaa laydhaha nutaf sida almasaa'il allatiifa masaa'ilka oo aad u daqiiqa qarsoonoo kale nutafaa laydhaha haddana mas'ala waxaa loola jeedaa qaliila naadira wa min anutaf masaa'ilka latiifka waxaa ka mid ah addariifati ee la jecel yahay xoogaa xikmadda leh wa min anutafi masaa'ilka latiifaho qarsoon waxaa ka mida adariifati ah ee la jecel yahay anna abaa cabdiraxmaan almuqri xadaa wuxuu xadiid ka wariyey can muqri'in can murji'in dhe xadaa wuxuu xadiid ka wariyey can murji'in nin murjiah oo mubtadica saasuu u sheegay wuxuu yidhi markuu wax ka wariy yidhi wa kaana murji'an u yidhi murji uu ahaa markaasaa la yidhi oo oh, xaad wax uga waree hadduuba murji ahaa murji hadduuba ahaa xaad wax uga waree faqiila lahu waxaa lagu yidhi lima tuxadiu maxaad xadiidka uga warinaya can murji'in faqaala wuxuu idhi abiicukum lahma hilibkaan idinkaga gadaa bilcidaami lafaha hadda fiiri hilib iyo laf ku dhex jirta haddii qofku kuu soo taago maxbuu kaa hadlay laftaba ujeeddaa laqimayd oo iska tuure hilibkaagana waa ka noolaanay soo maha qofkii wax saxa kuu sheegay dhibaatadii ku jirtayna kuu caddeeyey ee dhibaatadana waa iska tuuray ninka ku kadsoomayd xadiikiina waa qaaday faaidadiina waa qaadana ah, sida hilibkiina la cuna laftana loo tuura marka wuxuu u sheega u leeyahy wakaana murja wuxuu yidhi inaadaan asaga hadhow akhdaadiisa qaadan hadduu ku yidha shiikaas asaas intaasna ku gaabsado hadhow wax walba waa ka qaadan waa le waa shiiqii laga sheegi jiray cilmiga laakiin hadda masaladan faaidadana waa qaada ku dhaafine asagana shartiisa waad iska ilaaline falmuqri uu yidhi shiiku muqri raximah llah waa cabdiraxmaan almuqri xadaa xadiidka waa wariyey bilaa qararin isagoon dadkii kedin walaa jahaalatin jahaala la'aan oo macnaha dadku kama jaahil aha qofka uu wax ka soo haray oo uma qarin dadkii dadkii uma uusan qarin id ciladu waxay tahay bayana waa caddeey faqaala wuxuu yidhi wa kaana murji'an wamaa kii sadartuhu laka aan kuu qoray hunaa halkan huwa min qawaacidi muctaqadika caqiidadaada qawaacidkoodii wey caqiidadii ahlusunna waljamaaca qawaacidkoodii wey wamaa kii sadartuhu aan kuu qoray laka adiga hunaa halkaan kuugu qoray huwa min qawaacidi muctaqadika caqiidadaadii qawaacidkoodii iyo aasaaskoodii wey caqiidati ahli sunnati waljamaaca ahli sunna waljamaca caqiidadoodii ah wa minhu waxaa ka mid a ah caqiidada ahli sunna waljamaaca maakii fi lcaqiidati salafiya salafiga ku sugan ee lishaykhi lislaam u sugnaaday shaykhulislaam abi cumaan ismaaciil ibni cabdiraxmaan asaabuuni a'immadii shaaficiyadu ka mid ahaa almutawafaa sanata alhijiriya kun sano ka hor u dhintay iikaas qaala wuxuu ihi shiikaasu ma ahan ibnu taymiya waa abi cumaan ismaaciil ibn cabdiraxmaan wey asaabuni oo aimada shaaficiyada ka midka aha kitaabka qiimaha badan caqiidatu salaf asxaab alxadiid iska lahaa wey qaala wuxu uhi raximahullah isagoo ahlu sunnaha tilmaamaa wa yubqiduuna waa u caroodaan ahlu sunnuhu ahla albidaci ahlbidac waa u caroodaan aladiina ahlubidaca axdauu ku soo daray fi diini diinka maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn waa u caroodaan qof kastoo muslimana waajibay ku tahay inuu u caroodo oo uu nabcaado waajibay ku tahay walaa yuxibuunahum ma jeclaadaan marka haddii ay tahay bidcadoodu mukafira oo gaalnimo ay gaarayda sida meyd la bariyo oo kale iyo waxa lamidka iyo saxaabadii aarkoodii waa gaalo in la yidhaha sida raafidadoo kale iyo waa in la nabcaado wax jacaylana aan loo hayn laakiin haddaysan bidcadu mukafiro ahayn oo oysan takfiirin gaarsiisnayn yuwaaluuna wayucaaduun harxana waynu kuu sheegay shee maxamed saalix uthaymiin waxa weeyaan waana la jeclaana waa la nimcaana bidcada iyada weligeed waa la nimcaana qofka ku sifaysanna waxaa la nimcaanaa biqadri bidcatiya la nimcaana laakiin muslimnimo maadaama ay u sugan tahay gaaloo kale maaha nuuc nusraahu leeyihi jacayla oo gaalada uga duwan yahy waa islaamnimada marka yuwaaluuna wayucaaduuna shekhulislaam ibn taymiya masaladaas aad u sheega marka wayubqiduuna way u caroo jireen ahl اlbidaaci aladiina kuwaasu axdauu daray fi diini diinka maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn ma aysan jeclayn walaa yasxabuunahum lama saaxiibi jirin marka hadii aad qofkan is dacwada ugu yeer inaad la socsooto oo u yeerto diinka u cadaydo xaqa u sheegto shubhada ka faydo intaas waa kula socon karta intaasuna suxbada la diidaya maaha hadaad ka quusatood aragta inuusan soo wadin waajib wey inaad jarto inaad iska wadata maaha walaa yasxabuunahum lama saaxiibi jirin walaa yasmacuuna kalaamahum hadalkooda ma dhegaysan jirin tan kulli waa wada qaydaya harxa wuxuu ku leey masaa'ilkan qayday u baahan yihin ucaymiin sidoo kaleeto hadalkooda markaan la dhegaysay waa maslaxa ku jirin hadday maslaxa ku jirto waa la oo maslaxada ku jirta waa maxay in la ridiyaa la raba maahan in wax laga faa'iidaysanaa markaad rabto inaad ridido waa inaad kutubtooda akhrido waa inaad hadalkooda dhegaysato maxaa yeelay dad culummaha ahlu sunnahu xataa ka hadlay oo yidhi saasay aaminsan yihiin saasay aaminsan yihiin haddaad hadalkaas kaliya soo qaadato hadhow ku ridido waxaa dhici karta dadka ka hadlay gabalkood inay quluwi ku sameeyeen waana soo marnay shalay ahlusunna waljamaaca fiihim alcilmu waalcadlu waaraxma saddexdaas sifaa lagu yaqaana ahlusunna waljamaca cilmi oo masale walba xaqiiqadeeda la dul istaago iyo cadaalad oon dadka lagu xadgudbin iyo naxariis waxaa kugu filna marka koow inaad quluwi la timaado ood ka been sheegto iftiraaguna dariiqo ahlu sunna maa hal kelimad loogama been sheegi karo ahlbidac ma banaana sida dad kale aan looga been sheegi karin hadhow bal waxaa dhici karta inaad u noqoto haziimo inaad sunnadii ku noqoto jabin oo maxaa haziimaa qof sunna difaaca iska dhige ahlbidcigankaad laha tiri waxaasay qabaan waxaasna waa qabaan waxaasna waa qabaan intay soo istaaganayraa ma qabno kutubtaydana kuma taallo mana aaminsani waa kuwana kaal kutubtaydi ka keen sheekh hebel idin sheeg shekh hebel waa idinka waana muftari beenuu naga sheegay intaasaa kugu filan ka war haziimaad u keentay marka sunnada laakiin markaad kutubtooda akrido oo aad dhegaysato hadalkooda oo tiraa waa kan kitaabkaanu ku qoran yahay hadalkaan waa kan kitaabka maleedin ha waa kitaabkayga waa kan say ku qoran amase waa tan canjaladan hebel idinkama yashiiqiina ha waa kan halkaanu ku duub waa warcad wey Ah, marka marka qofka culumada oo ka jawaabayo qofka dhegeysta adoo iska caamiy waxba sheegi karin daad iska dhegaysato qulubtaadaad fidnaynay marka marka la dhegaysana waa markaan maslaxa ku jirin walaa yujaalisuunahum la fariisa mayaan oo lama fariistaan ahlu sunnuhu walaa yujaadiluhum kalama fi diini diinka walaa yunaadiruhum lama munaadaroodaan taasna waa markaan maslaxa iyadoona ku jirin qofka hadday maslaxadu keento waana dhici jirtay salafku iyagoo la munaadarooday ah mubtadica oo markay arintu keentay baahidu keento waa lala munaadarona laakiin shuruuday leeda waxaa shardi ah ahlu sunnaha matala inuu aqoon rasmi u leeyahy oo xujada oogi karo shubhadana ka jawaabi karo waxaa shardi ah inuu leeyahay dekaa aqoon kastuu leeyahay hadduusan qof dekiya ahayn oo durbaba jawaabta heli kara ma ahan inuu doodo waxaa jira qof aqoon badan laakiin aan durba mar dambu soo naaxa mar dambe lagugu simi soo ma jeedid caqli badan iyo cilmi badan waa inuu leeyahy iyo dakaa badan waxaa kaloo shardi ah meeshu inay ammaanka oo amniga la sugayuu la fawday karin haddii la fawdaynayo maya haziimo inay sunnada ku noqotaa dhacdo waana dhacdayba gobollada soomaaliya gobol ka mid ah aan nin shiiku iiga sheekeeyey qolooyinka qubuurinta xabaale caabudka qubuuraha caabuda ah, waxay yidhahdeen miyaad nala doodi kartaan hadda ah, in sheek la tuugi karo sheekh cali maye la baryi karo annagaa keenayna ways loo yeeran karee maka jawaabi kartaan markaasaan idhi haa kaas makarofan ma laga keenayo annaga keenaynaan idhi ahlu sunnaha waa noo berri iyo barqaday yidhaahdeen ma wax la qarqariyo yeeli mayna isugu kaana keena wuxuu ihi barqadii ummadda inta la cilaanshay meel kasta ummadda iskaga timi bannaan markii laysku yimid makarofannadii aan rakibnay kaas haye annagaa hormarayna yidhahdeen waana se saxda inay hor sababtoo ah haddaad inta hadasho ay kaa daba maraan waxay shartoodii sheegayaan hadalkuna saasuu ku soo dhammaana shartoodiiyaa dhagaha ku dambayda waxaa la rabaa inta la dhegaysto baadilkooda ummadda laga daweeyey oo laga jawaabo annagaa hormarayna saan idhi hormara waa sidii fiicnaad ba markaasay wuxuu yidhi wax allo wixii been iyo shar iyo iftiraac ay sheegi karaan ay iska sheegeen meeshaas waxa weeyaan nimankan wahaabiyaa la yidhaha waxay ka soo jeedaan in la yidhi maxamed cabdiwahaab maxamed cabdiwahaab habar ayeydiis yahuuday ahayd qaray waxay ku jeexjeexi jirtay meeshaas markaa dadkan annagaa naqaan maxamed cabdiwahaab meeshaasuu naag ku kufsaday ibnu tayim mid la asna ibliis ahaa ah culummo u ah saasuna dhihi jiray waxa weeyaan nabiga kabtayda ka fiican u dhihi jiray wuxuu yidhi say u caytamaayeen u caytamaayeen u caytamaayeen markaas leenna waa qoranaa bal haddee beentaan aad maanta ummadda u caddaydaan oo dhammaatay ay yidhaahdeen waree dadweynow waxaan idiin sheegnay malab ma yihi markaasay yidhahdeen malab weey waxaad noo sheegteen markaasina malab sunma laga daba mari karaa markaasay yidhahdeen waa wax caamadii meesha iska qayliyeeda markaasina maya sun lagama dabamari karo markaasay yidhahdeen haddee wahaabiye haddaad dhegaysataan waa sun waxaa la rabaa qof kasta waxaa laydinka rabaa caamadiinna ka ah wahaabi meel taagan u dhowaado uf inuu yidhah kana tago meeshana saas loogu kala tago arrintuna waa soo dhammaad wuxuu yidhi meesha anagoo taagtaagan aad midu midu reerbaadiyada dadku soo ag uu leeyahay uf kaas iska tega bal ka taliya idinku saasaa lagu kala tegi khalaas marka yaa loo shaqeeyey shirkiga iyo bidcad yaa loo shaqeey xaa la qabta meesha waa in ammaan ka jiro oo aan qofna uusan qasi karin oo hadalka markay yidhahdeen aysan dhaqaaqi karin oo cid amniga sugayda ay jirto haddii kaleeto wax aad qabatay lama arko meel oo weligaa cabsida laguma doodo adoon eel u ahayna lama doodo shuruudday ka midta marka munaadarada hadday keento maslaxadu waa la doodaya wajaadilum bilatii hiya axsan udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikma wlmawcidati اlxasana wajaadilun bilatii hiya axsan marka waa lala doodayaa laakiin waa shuruuday leed wa yarowna waxay aaminsan yihin ahlu sunnuhu sawna aadaanihim dhegahooda inay ka ilaaliyaan can samaaci abaadiilihim abaadiishooda maqalkeeda dhegahooda inay ka ilaashadaan abaadiishooda inay maqlaan allatii abaadiisha idaa marad markay soo marto bilaadaani dhagaha waqarad ay ku sugnaato filquluubi qalbiyaalka darad qulubta dhibayda dad badan waxa weyn iyaguyo iska cardaan ay leeyiin maya maya maya aniga ima baadiya karaan anugu aqaanaahe ima dagi karaan hadhowna saasuu ku tegaya iska daa adigee rag waa weyn alla dagay soo ma jeedid bukhaari ruwaaddiisa waxaa ka mid ah xadiisa bukhaari saxiix bukhaariga oo ruwaadda wax ka wariya ka mid ah cimraan ibnu xidaan cimraan ibnu xidaan waa ninma waa imaamu lkhawaarij fii casri imaamkii khawaarijta soo ma jeedin ah, muxuu khaariji ku noqday ninkaas waa ninkii ammaanaya cali bn abi taalib ninkii dilay cabdiraxmaan ibnu muljib ninka ammaanay wey oo yidhi yaa darbata min taqiyin maa araada biha ila liyabluqa min dilcarshi khidwaana ninkii yidhi wey oo ninka cali ibnu abi taalib dilay ammaanaya ninkaas wey ninkaasu nin sunihu ah muxadis ah eh. gabar khawaarijuu guursan warka joog waa khawaarij soo yidhi waa soo dabaala sunnadan ku soo dabaala war joog ayagaa ku dabaashay khaarijnimadii markaasuu sheekhu lkhawaarij noqday soo ma jeedin abu dar alharawi kaana min a'imati اlmuxadisiin uu ka mid ah muxadi min kibaari muxadisiin uu ka mid ah ruwaadda saxix bukhaari uu ka mid ah ardaygii daaruqudni wey maalin maalmaha ka mid wuxuu yidhi daaruqudni anoo la jooga uu wuxuu ammaanay ninkii la dhihi jiray abubakr albaqilaani imaam اlashaacira fii casri ahaa imaam اlashaacira fii zamanihi ah ninkaasu ammaanay daaruqudni markuu ammaanan ka daba dhacay xoogaa bidcadii shaacirada dalaq tiri maqrib oo dhan ninka ku faafiyey abu waxa wey abudar alharawi ashaacira maqrib oo dhan isagaa geeyey wadamo dhan uu bidcadi geeyey waa ninka dhammaan muxadidka waana saamayntii uu ku saamoobay kaliya ammaantii daraqudin hmm. soo ma jeedid uu kadib ninkii ka daba dhaca markaasuu ka qaato xoogaa masaa'il marka ka war aduu halkaa joogta ah, imaam axmed wuu tiri jiray hebela aaday kama soo noqon hebela aaday kama soo noqon hebela aaday kama soo noqon markaasaa maanta waxa weeyaan qof alkalaamu marka la marayo alkalaamu luqatan kulu maa afaada intaas aan dareemi karin bidcada ku jirta kaliya w aniga lama tagi karan waa caqiida u aqaan miskiin miskiin waa arrin khatar ah subxaan marka way dhibaysaa waxay aaminsaneen marka dhegahooda inay ka ilaashadaan bidacdaas wa yarawna waxay aaminsaneen sawna aadaam dhegahooda inay ka ilaashadaan can samaaci abaadiilihim abaadiishooda maqalkeeda allatii abaadiisha idaa marat markay marto bilaadaani dhagaha wa qarad ay ku sugnaato filqulubi qulubta darad dhibayda wajarad u soo jiidayda ilayhaa qulubta min al alwasaawisi waswaasyaal waalkhataraati waxyaalaha qulubta ku dhibca alfaasidati oo faasidkaa maa shay ay u soo jiidayda jarad ay u soo jiiday wafiihi xukunkaas oo ahlbidaca in laga fogaado ah anzl allahu alla wuxuu ku soo dejiyey caza wajal qowlahu waidaa ra'ayta markaad aragto aladiina dadka yakhuduuna dhex gelayo dabaalana fii aayaatina aayaadkeenna fa acrid canum ka jeeso xataa yakhuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiii hayrihi hadalkaas oo qur-aanka ayrkiisa ilaa ay dhex galaan marka la yidhaahdo xukunkan alla aayaddan ku soo dejiyey laba macnay leeda muqadimada oo tafsiirku ku sheegaa shekhulislaam ibnu taymiya muqadimatu tafsiir muqadima fii usuuli tafsiir uu ku sheegaa laba macnay leeda sabab nusuulkaa sidaan waa macno iyo aayadda macnaheeda xukunkaanu soo gela kaas danbaana hadda loola jeeda aayadda macnaheedu soo gelaya gaalada ilaahay kitaabkiisa ama qur-aanka ku dheeldheeraya ku caycayaara waa xaaraanaha ag fariisanada aayaddu ahlulbidacuna waxay taxriifinayaan kalaamka alle iyaguna shirki uu raba inuu u ololeeyo shirkiyu waxa weeyaan uu sharxa markaasu aayad u soo qaadana soo aayaddiio la taxriifiyey ma soo aayaddiio lagu cayaaray ma sead u ag fadhiisaneen saasayna culammada muslimiinta u deliishay jireen waxa weeyaan e, imaamkii waxa weyaan muxadisiinta e, caqiidatu ahli sunna kutubta ugu qiimaha badan lahaa wey imaamka aayaddan hadda u deliishana abu cumaan ismaaciil ibn cabdiraxmaan asaabuuni ibnu jariir abari laftirkiisa suuratu nisaa si aayad u deliishana uu leeyay aayaddaana lala fadhiisa imaamu lqurdubi sidoo kale suuratu ancaam fiiri marka aayadda macnaheedu xukunku soo gelaa ee maahan sabnasuul u yahay hadeer wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed